iyo waxay ka kooban tahay aqsaam bay ka kooban tahay caqiidada ayaa asal u ah arkaan alislaamka ayaa ku xiga cibaadeedka inteeda soo haray oo kala ka mid ah mucaamalaadka ayaa ka mid ah jinaayaadka iyo axkaamta ayaa ka ah waxaa ka mid ah akhlaaqdii baa ka mid ah aadaabtana ama adabkana waa qayb ka mid ah akhlaaqda e marka baabkan marka ama kitaabkan waa kitaabka noocaa ah adabka qeexitaankiisa amaba caddayntiisa intuu ugu dhow ama ugu gaaban waxaa lagu qeexi karaa ama lagu caddayn karaa ijtimaacu khisaali alkhayri fi lcabdi ijtimaacu khisaal alkhayri fi lcabdi addoonka sifo kasta iyo nooc kasta oo khayrka inaad ay ku kulanta ayaa lagu qeexi karaa wax walba oo wanaag ah oo ilaahay uu khalqi subxaana wa tacaala iyo khaslad kasta oo qofka in lagu ammaanay ahayd inay qofka ay gudihiis ku jirta ayaa adabka la yidhaahdaa weyaan arrinta ayada marka waxay keenaysaa qofka carabkiisa inuu hagaajiyo waxay keenaysaa qofka inuu hagaajiyo qalbigiisa waxay keenaysaa qofka inuu xibnihiisa hagaajiyo islaaxaas ay keenaysaa weyaan saddex qaybood ayaa loo qaybiyaa adabka adabun maca allah adabun maca rasuulihi sala allahu aleyh ali wasalam wa adabun maca khalqihi adabka koobaad qofka inuu ilaahay subxana wa tacala edab kula dhaqdo tan labaadna waa qofka inuu rasuulka allah subxaanahu wa tacala nebi moxamed caleyh salaatu wasalaam iyo sharciga uu la imaaday uu edab kula dhaqdo tan saddexaadna waxaa weeyaan qofka inuu makhluuqaadka allah u khalqi subxaana wa tacaala ama bashar ha ahaado amaba jamaadaad iyo xayawaanaad ha ahaadeena makhluuqaadka allah subxaana wa tacala inuu eedab kula dhaqdo ayaa ayadna qayb saddexaad ah. marka aladab maca allahi tabaaraka wa ayadna saddex bay u qaybsantaa adabu alkhalqi maca allah saddex bay u qaybsantaa tan koobaad qofka inuu ilaaliyo dhaqankiisa mucaamaladiisa uu tacaamula iyo dhaqankiisa inuu ilaaliyo uu ka ilaaliyay wax alla wixii naqsi iyo dhinaan u keeni tan labaadna qofka qalbigiisa inuu dhowra ood wax alla wixii ilaahay hayrkiisaanan milicsiga uu ka ilaaliyo waxaan ilaahay ahayn inaad khaasatan cibaadaadka iyo ixsaanka iyo wanaagga markaad la imaadayso waa inaad qalbigaada ka ilaaliso meel allah subxaana wa tacala ahayn inuu milacsado qalbigaada tan saddexaada u dambayso waa anwaacda aladab maca allahi tabaaraka wa qofka doonitaankiisa iraadaadkiisa inuu muxuu ahaa wax alla wixii cara alla gelinla subxana wa tacala inuu ka ilaaliyo marka adabta ayada ayuu kitaabkan u baab yahay weyaan ambiyada allah subxaana wa tacaala adabkaas waxay ka qaateen markay allah subxana wa tacala dhaqmaayeen ama ay muxuu ahaa la hadlaayeen subxaana wa tacaala ama uu u ama adaabta amarkiisa ay qaadanayeen ama su'aalaha la weydiiyey ka jawaabayeen arfac dalik tusaale ahaan nabi ciise calayhi salaam markii la weydiiyey oo la yidhi anta qulta linnaasi ittakiduunii oo ummiya ilaahayni min duun illaah muxuu yidhi qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lay bixaq in kuntu qultuhu faqad calimta taclamu maa fii nafsii walaa aclamu maa fii nafsik innaka anta callaamu lhuyuub waxaa la yidhi qolyahan maadaa ku idhi aniga iyo hooyaday iga dhigto ilaahyaa la caabuda oo aniga sokeeyo marka jawaabtu waxay ahayd in la yidhaahdo maya ilaahu maanan dhihin kalkaas kamuusan bilaabin wuxuu ka bilaabay aanta qulta linaasi ittakiduunii waumya ilaahayni min duuni illah qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq ilaahay iima haboona suuragalna imaahan wax aanan xaq lahayn inaan ku dhawaaqa haddii aan ku dhawaaqayn adiga waad ogsoonta maxaa naftaydu wax ku jira waad ogsoon adiga naftaada wax ku jiran ma ogsooni maa qultu lahum ilaa maa amartanii bih ilahay wixii adiga amartay waxaan ahayn umaanan sheegin marka xataa aladab maca allahi tabaaraka watacala fiiriya sida ay u dhigayaan muxuu ahaa ambiyada allah kulluhumna saasay wada ahan jireen xitaa hadalka murtuxnaay oo caadiga ahay oo ilaah maanan dhihin intaasaa ku filan sooma marka jawaab ay noqoto maadaa ku yidhi qolyahani caabuda ilaahayow maya intaasoo kuma filna maca daalika aadaabta maca allahi tabaaraka watacala ilaalin ilaalina ayaa nabi ciise calayhi salaam halkaas ka bilaabi doona muqadimaadkaas dheer iyo ariiqaas dherarka badan ayuu soo maraya runtii waa wax cajiib ah. marka kitaabkaas adabka ah oo horaan adabkan aan u sheegnay ijtimaac khisaal khayr fi اlcabdi fii lisaanihi wa fii qalbihi wa fii jawaarixihi wa fii iraadaatihi wa fii kulli shay abwaabta uu ka kooban yahay marka e, kitaabka ama kitaabkan e, kitaab aladabka waxaa ugu horeeya baabu lxayaa xishoodka ayuu u baab yahay iyo wa fadluhu fadliga xayaaga uu leeyahay baabu alxayaa'i wa fadlihi walxai cala altakhalluqi bihi baabu alxayaa'i xishoodka ayuu baab yahay iyo wa fadlihi fadliga uu xishoodka leeyahay iyo walxau iskuboorrin laisku boorriya cala altakhalluqi in laga dabci yeesho bihi xayaaga xayaaga in laga dabci dhigto iyo iskuboorrin laisku boorriye iyo arrintaa ay leedahay ayuu baab yahay xadiidka aad wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma cabdilahi bin cumar waxaa laga wariyey anna rasuula rasuulka all sala allahu aleyh waali wasalam marra nabigan wuxuu soo maray calaa rajulin nin buu soo maray ninkaasoo min alansaari ree ansaareed ah wa huwa ninkaa ree ansaareed ahna yacidu wuxuu wacdinayaa ood ka waaninayaa akhaahu walaalkiis fi lxayaa'i xishoodku ka waaninaya wuxuu leeyahy xishood iska daaniyo fa qaala rasuula rasuulka al wuxuu yidhi sala allahu dachu iska dhaaf ninkan fa ina alxayaaa xishoodka min aliimaan iimaanka ayuu xishood ka mid yahay ninkan xishoodkaad ka waanina iska daaweeya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam axdaadta iyo arrimaha saxaabada dhexdooda dhacayaan wuu ka faa'idi jiray culimada tarbiyada waxay dhahaan altarbiyatu bilaxdaad in lagu tarbiyeeyo markay arin dhacdo oy dhacdo dhacda in tarbiyo arinta ayadaa ummadda ay u noqoto ayay culimada in badan sheegaan weeyaan culimmada in badan sheegaan culamaau tarbiya tusaale ahaan waxbaa dhici qof baa laga yaaba inuu masjidka hadda ka istaago oo kelima laga habboonaay oo meesha ayada aan ku habboonayn uu sheego kadibna waxyaaba badanoo in la hagaajiye la rabay uu kaga faa'idaysta qofka mas-uulka aha meeshii inuu marka dadka gaarsiiyood ku tarbiyay oo diraa sidaa tii dhacday kuwa noocaasa sidaa sidaa sidaa sidaa ha layska dhowro marka nabigeena calayhi salaatu salaam marka meel alla meeshuu mara iyo cid alle ciduu la kulma dhacdooyinka dhacaan wuxuu ahaan jir ka faa'idaysan jira calayhi salaatu salaam isagoo ka faa'idaysana mas'alada ah altarbiya bilaxdaaf marka labadanna su ag maray nin kale waanina orniyo xishood bandide belada kugu dhacday maxay tahay siday wax kaa yihiin wa haakada saasuu leey nabiga calai sala wuxuu yidhi iska dhaaf ninkan xishoodka iimaanku ka yahay ninka xishood darreha dhigini iska dhaaf xishoodka marka iyo jubniga can bayaan اlxaqi wa ibطaali اlbaili waa kala duwan yihiin qofka inuu mxuu ahay ka cabsado ood ka indhalaabo xumaanta la samayna uusan dadka u sheegin uusan dadka kaga digin uusan dadka ka reebin xishoodka marka noocaas ah oo wanaagga badan iyo waxa kala duwan qofka in waxa weeyaan wixii wanaag ahaa faritaankiisu ka xishoodo xumaanta reebitaankeedana uu ka xishoodo laba farqi iyo laba nooc oo kala duwan weeyaan marka nabiga wuxuu yidhi war ninka iska da xishoodka khayrun buu la imaadaa khayrun buu la imaadaa xadiidkii aad wa can cimraan ibni xusayn radia allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi cimraan ibni xusayn qaala rasuul rsulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem alxayaau xishoodka sidnoo ranidaan filaya bismillaah bismillaah bas inta u da nacam xadiidka marka aad waan imran bn xusein radi allahu tacala canhuma qala wuxu imran bn xusein qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam alxayaau lama imaado ilaa bikhayrin khayrun buu la imaadaa xishoodka sidiisaba khayrun buu la imaadaa saasuu nabiga le alai sla slm mutafaqun aleh wafii riwaayatin limuslim alxayaau xishoodka khayrun kulluhu dhammaantii waa khayr weyaan khayrun waa khayr kulluhu dhammaantii aw qaala wuxuu yidhi alxayaau xishoodka kulluhu dhammaantiis khayrun waa khayr weyaan bialtaqdiim waaltaakhiir xadiidka iyo saddexieeanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasul rsulka all sal allah aleh ali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi aliimaanu iimaanka bidcun wa sabcuuna aw bidcun wa situun bidcun wa sabcuuna toddobaatan iyo dhowr gobol weeyaan aw bidcun wa situun amaba dhowr iyo lixdan shucba oo gobol weeyaan oo qaybood fa afdaluhaa iimaanka waxaa ugu fadli badan qawlu laa ilaha ila allah ayaa ugu fadli badan weeyaan wa adnaaha iimaanka darajaadkiis waxaa ugu hooseeyo imaatatu ladaa dhibka oo laga zuuliya can iariiqi wadada muslimiinta laga zuuliya waalxayaau xishoodkana shucbatun waa qayb iyo gobol oo min aliimaan iimaanka ka mid ah muttafaqun calayh saasuu nabigeennle calayhi salaatu wasalaam iimaanka wuxuu qaybay nabigeena calayhi salatsalaam inta u yar dhowr iyo lixdan qaybood riwaayada amaba xadiidka qaybta horena waa dhowr iyo toddobaatan qaybood bidciga waa min alaaa ila tis saddex ilaa sagaal inta udhexaysa ayaa bidciga la yidhahdaa haaliban marka intaas wuu iimaanku qaybsamaa darajada ugu sarraysa marka waa laa ilaaha ila allah waa kalimat tawxiid qaamat asamaawaat waalard samaawaadkan iyo arladan iyo makhluuqaadkan iyo iijaadkan la sameeyey wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun laa ilaaha ila allah ay istaageen ayib tan labaad iimaanka qaybta ugu hoosaysana waxaa weeyaan imaatat lada can ariiq dhibka iyo wasakda jidka muslimiinta in laga qaado ayadna qaybta ugu hoosaysa weyaan qaybta dhexdana xishoodkana waxaa iimaanka qaybaha bartamaha oo ayuu ka mid yahu nabiga alei slat slam iimaanka marka in qofka u xishoodo min aliimaan sida xadiidka hore buu noo sheegay imaatat ladaa can ariiq hadda waad aragteen wasaqdii dhowr jeerna waa laga hadlaan filaya arrintan marka ma aqaana laba shay ka mid unbaa idintay baashan wasaqdan hadda bannaanada dhooban ciddii u xil saarnayd oo inay zuulisa oo y meesha ka qaada la rabay mas-uuliyaddooda way gabeen shaki ma lahan ilan dowlad oo howlahan ay shaqadeeda tahay inay nadiifiso arrintii ayadeed way gabeen haddii ciddii hawshaan laga rabay mas-uuliyaddeeday kasoo bixi weyday basharka meeshan ku noole milyan uu ku dhow yahay dad aad u badan ay yihiin ilaahayna subxaana wa tacala dad maskaxla dad aqoonla dad dhaqaalola dad liskugu jira nac walba dad culima dad caama dad waayoayar liskugu jira in la fahmi waayo warwasakhdan sharafteenna iyo nasabadeenna ummadda soomaaliyeed soo nasabad iyo wax ma sheegaan nasabadeenna waxu dhimaysaa inay isdhahaan oy iswaraystaan oy isu yimaadaan war waxaanaan iska qaadno tii waa la waayey arrinta ayada marka waxaa weeyaan dadka waxay ku baraarugsaneen imaatatu aladaa can alariiqi annaha min aliimaan iimaanka iimaanka inay imaatat aladaa can alariiq wasakda jidka in laga zuuliyo inay iimaanka gobol ka tahay ay dadka ay fahamsaneenba xitaa inta adduunkoodii iyo sharaftoodii iyo caafimaadkoodii iyo eh, xataa suuqoodii iyo waxyaaba badan ummad badan baa halkaan imaani lahayd haddii meeshaan ay nadiif tahay oo meel walba ay dhaqan tahay oo meel walba ay mxuu hagaagsan tahay hadda horaan waxaa lagu edajijid maal ladhihi jiray hadda jididki waad aragteen sida loo galay aad loo hagaaji sooma waxaa la dhihi mugdi kitaabaha qur iyo mxuua cilmiga wakhtiyada ay baabuurta kale istaagaan laamiyada lagu akhrisan karaa waad aragteen waa la laamiyadii waa la qurxiyey laakiin ishkaalka mataqaanaan qofkii dabaqa dheer lahaa amaba ku jira u karaysnaa ayaa wasakhdii uu soo bixiyey maqaayadihii hortooday soo dhigayaan qofku wuxuu soo bixinaya hortiisuu dhigaya amaba intuu hortiis ka yara fogeeyo nin kale hortiis oon mxuu ahaay dansan ayuu ka hordaadini intaas ayada ah waa tala xumi waa iimaankii oon la fahamsanayn waa maslaxada guud ahaaneed ummadda mxuah soomaaliyeed ka maqan arrimahaas marka runtii waa arrimo aad u xanuun badan qof kasta oo qariib ah oo wadankan imaadana u le war niminkan dadkan ummaddan ummad waxfahamsan u fiirsada nairobi dhan walba mara meel walba mara meeshaan majengo muxuu ahaa godka uu ku yaalo iyo isliim meelaan ahena wasaqaysan u dhoobanta arka iyo meelahan dee muxuu ahaa aan iska deggaah meel sidii isli ay u dhisanta u dhisan oo noocaan meel walba markuu kutukada ataa jumcada waatiya maantaan ka hadlaynay markuu qof tukada meeshuu iskaga tuuraya kartoonkii wixii asagaa wasakhdii marka waxyaabaha ayaga runtii waxyaabaha u baahan wacyiga waa ummaddan wacyi diineed ay u baahan yihiin wacyiga xataa xadaariga iyo ilbaxnimadan hadda la shisheegay waxa maaha iimaankay ka mid taha arrintan maadaama iimaanka ay tahay iimaankaad wuxuu naaqis ku noqonaya inaad ka baxdo wa sharaf darrida wasakda cuduraha waxyaabaas famaa ilaa dalika marka imaadat aladaa can ariiq iimaanka ka tahay marka aan ku dadaalno arrinta ayadan halisu dardaarmo oo nin walba meeshii uu muxuu kullukum raa'in wa kullukum mas-uulun can wada yeella way arrintan inaan ka wada murugna albidcu bikasri albaai bacdu alhoosab wayajuusu fatxuha wa huwa alaaatu ila alcashara eh, toban ilaa saddex intuu dhexaysa weyaan min alaaai ila alcashara saddex ilaa toban intuu dhexaysa weyaan washucbatuna eh, waa kadalik waxaa la lahaa intuu dhexaysa saddex ilaa wshucbat shucbadana alqicatu waa gobol iyo wlkhaslatu iyo eh, khaslo weyan qayb ka mida ah weyaan walimaatatu alizaalat weyaan waladaa adagana wuxuu yahay waxaa leeyahay maa yu'dii wix qofka dhibo oo dadka dhiba ka xajarin dhagax wa shawkin qodax iyo watiinin dhooba iyo waramaadin bacaad iyo waqadarin wasakh iyo wanaxwi dalika intaas iyo wix muxuu ahay la nooca intaas oo dhan ada ay noqonaysa ay noqona iyo bambeylmada iyo liinta iyo qobkeeda wasahnimada waxaa kaga daran waa qaatil qofka intay la sambirraxdana dhabarka jabayaa lugtuu ka jabayaa ilkahu ka daadanaan wahaakada marka waxyaabahaasoo dhan waaba kala daran yihiin lagu istaago muxuu aha sida masaamiirta iyo qaruuradaha iyo waxyaabaha la midka oo in la zuuliyo ayuu nabigeena fara sal allah aley waslm wuxuuna caddaynaya inay yihiin min aliimaan xadiidkii aad an abi saciidin khudri radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi abi saciid kaana rasuul rasuulka al wuxuu ahay sala allahu aleh ali wasalam ashadda xayaa'an xishood ahaan xishoodka kan kaga daran ashadda mid ka daran xayaa'an xagga xishoodka min alcadraa'i gabadha bikaarada ah oo fii khidriha gandoobkeeda ama qolqolkeeda ku jirta weeyaan faidaa ra'aa markuu nabigan arkay shayan shay yakrahu uu nabiga nacabi calayhi salaat salaam carafnaahu waxaan garan jirnay shayga asaga iyo nacaybka nabiga calayhi salat slam wejigiisa nacaybka fii wejhi wejigiisa nabiga garan jirnay calayhi salat slam muttafaqun calayh nabigeena calayhi salat slam aad buu xishad badnaa gabadha bikaarada ah oo weliba kuwasa socday oo iskuulaadka iyo meelaha aadami ahane kuwa muxuuah qolqolka iyo gandoobkeeda ku jira oonan ka soo bixin halkaas weligood aan soo dhaafin ilanka asalka Eh, ilaa hadeertaana carabta way sameeyaan gabadha marba hadii ay qaangaarto oo afariyo iyomeelaha gaarto ragga iyo dadka waa laga soocaa meelhooyadeed iyo walaalaheed iyo gurigeeda mooyan meel kale uma tallaabaqaado xataa xaafadaha jiraanku uma baxdo saas ayaana asal ah sawnan licirdiha wa sharafiha marka aad bay xishood badanta marka xishoodkeeda ma yara lidalika nabigeena cala sla slam waad garanaysaan waa tii uu dhihi jiray gabadha marka la guursanaa waxaa weeyaan eh, idin baa laga qaadanayaa gabadhii marka bikaarada ahayd wa idnuhaa sukuutuha aw sumaatuha marka maxaa yeelay way xishoonaysaa aabba ii guuri inay dhahdo waa ku adagtahay oo xataa aabbaheed ay kala xishoonay in ii guuri ay tirahdo marka xishoodkaasa asal nabigeena alai sl slam gabadhaas marka waa xishood badnaan jiray aad buu ugu xishoodnabiga alai sl ugu xishood badnaan jiray laakiin markii shay yara dhiba oon habbooneyn laga muxuu ahay aad ku dhacaan ama ay asiibaanna wejiga nabiga ayaa laga garan jira caleyhi salaam xumaanta ayada wejiga culayska nabiga saarma ayaa laga garan jira caleyhi salaam qaala alculamaau imaamu nawwi wuxuu leeyahay qaala alculamaau culimada waxay yidhahdeen xaqiiqatu alxayaa'i xishoodka xaqiiqadiisa khuluqun waa abci oo yabcau qofka ku bixiyo calaa tarki alqabiih xumaanta qofka inuu ka taga ku bixiyo weeyaan oo wayamnacu ka reeba min altaqsiiri qofka inuu ka gaabiyo fii xaqi dii xaqin mid xaq u saaxiba xaqiisa inuu ka gaabiyo ku bixiyo weyaan warawaynaa ruwiinana waxaa weyan riwaayadka meelaha qaar ku taalla warawaynaa waxaan ka warinay can abilqaasim aljunayd ninkaas zaahidka ahaa qaala inuu yidhi junayd alxayaa'u xishoodka ru'yat alaalaa'i nicmooyinkii allah subxaana wa tacala qofka indhaha ku haya weyaan indhihii waa nicmo dhegihii waa nicmo arabki waa nicmo dhadhansiga waa nicmo hakada caloosha waa nicmo lugihi waa nicmo gacmihi waa nicmo ilkihi waa nicmo furuurihi waa nicmo xinribihi waa nicmo yani kulla jismika waa nicmo nicmooyinkaas allah kuu galay subxaana watacaala inuu qofka indhaha ku hayo weyn islaamnimadii waa nicmo muxuuha iimaanka waa nicmo salawaadkii allo rabbi waa nicmo cilmiga waa nicmo wamaa ila dalika awlaadi waa nicmo maalka waa nicmo hakada intaasoo nicmo qofkii ilaa allah u galay subxaana wa tacala wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha inuu indhaha ku hayo weyaan intaasoo nicmaa mar alle markuu yara muxuuha murugoon lahaa amaba uu mar dhihilaha ah waxaana se iga qabsadeen waa in qofka muxuuaha nicmooyinkaas allah oon la koobi karin ay hortiisa u wada yeelaan weyaan kow tan labaad wayamnacu min cafwan eh, ay annicam weyaan qofka gaabinta uu ka gaabiyay shukrigaana inuu indhaha ku haydna oo intaasoo nicmaa lagu galay shukriga midal u baahan marka shukriga asagaana qofka inuu ka gaabiyey inuu indhaha ku hayo weyaan fayatawaladu waxaa mar ka dhasha baynahumaa dhexdooda waxaa ka dhasha xaalatun xaalad ayaa ka dhalata oo tusamaa la yidhahda xayaa'an xishood la yidhaha ka dhasha wey markaa haddii marka nicmooyinka allah ku galay subxaana wa tacaala hortaada saa wada waxba ay kaa maqneen dhammaantood maa dahara minha wamaa batan ee eh, adigana muqasir aad tahay qof aad iyo aad u gaabi aad tahay marka kadibna markaad nicmadii fiirisa gaabintan aad fiiriso dhexdooda waxaa ka dhashay marka xishooto ood rabbi xishooto subxana wa tacaala xayaagii marka eh, waa tiro badan iyo anwac badanna marka halkaas ayuu junayd uu muxuu ahaa ku fasiray weyaan calayhi raxmatullah baabu xifdi siri sirta oo la xifdiyo ayuu baab yahay baabkan weeyaan qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wa awfuu waxaad oofisaan bilcahdi ballanta oofiya ina alcahda ballanta kaana wuxuu ahaaday mas-uulan mid lasi weydiiye maalinta qiyaame ah, aad gasho ballanta ayada fuli weeyaan maxaa yeele ballanta ayada ah waxaa weeyaan waa laisweydiin doonaa xadiidka aad wacan abi saciidin waxaa laga wariyay alkhudriyi radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi qaala rasuul rasuulka al wuxuu yidhi sala min ashari annaasi dadka waxaa ugu shar badan cinda allahi alla agtiis mansilatan xagga mxuu ahay makaanu fadhiga iyo makaanu booska ama booska yowma alqiyaamati maalinta qiyaama alrajulu nin oo yufdii u galmooda ila almar'ati haweenta u galmooda ama haweenaydiis u galmooda aw tufdii ilayha ayadna ay u galmooto weyaan isu galmoodaan uma intaa kadibna yanshuru faafiyo siraha sirteeda faafiyo rawaahu muslim ilaahay agtiis subxaana wa tacaala khalqigiisa waxaa ugu shar badan miyaa taqaanaan ayuu nabig alayh salat salaam waa qof xaaskiisii ay mucaasharo wanaagsan isla galeen oo xalaal ah. kadibna arrinta ayada intuu bannaanka soo dhiga uu bannaanka wara wax u dhacayn saasay ahayd saasay hawsha u fushay wamaa ilaa dalika bannaanka arrintaas soo dhiga qofka isaga waa qofka ugu sharta badan ayuu nabigeen calayhi salaatu wasalaam maxaa qofka asaga cahdi ii ballan ay qoftan wada galeen qoftii iyo ninkii ballan adag baa ka dhaxayso walaa tanqudu اlaymaana bacda tawkiidiha waqad jacaltum allaha calaykum kafiila marka labadan qof ballan culus baa ka dhaxayso marka ballanta ayadeed ayuu qofkan bannaanka keenay weeyaan oo sirta ayuu mxuu qofka faafiyey xadiidka xadiidkan marka imaam muslim ayaa wariyay culimada qaar waxay ka hadlaan marka xadiidkan dacfi bay ku sheegaan dacfi bay ku sheegaan imaamu muslim intaan ogsoonnay bukhaariba axaadiistooda waxaa weeyaan arfac darajaat asixa weeyaan laakiin waxaa jirta bacd alaxaadiid oo dhowr ah oon muxuu ahaa toban aan dhaafsanayn ama aad ugu yar ayaa laleeyahy waa muxuuah sanadkood hebel baa ku jiro wamaa ilaa dalika laakiin eh, kollayba laa yaltafat ilaa dalika maxaa yeele ummaddii islaamkao dhan talaqat asaxiixayn bilqabuul saxiixaynka bukhari wixiiba imaam muslim ee bukhaari ka dambeeyey ayaa talaqatu bilqabuul waxayna isku waafaqeen dhammaantood ijmaaca asaxu lkutubi bacda kitaab illah caza wajal albukhaariya wa muslim sidaa darteed annaga waxaa weyan xadiidka waa noo saxiix weeyaan xadiidka lix boqol iyo lix iyo siddeetanaad وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالوا أن عمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين حين تأيمت مركي نلان كدعضي تأيمت أي قروبودي bintuhu gabadhiis xafsatu xafsa ahayd qaala wuxuu yidhi cumar laqiitu waxaan la kulmay cumaana ibnu cafaana radia allaahu canhu cumaan ibnu cafaan baan la kulmay fa caradtu calayhi waxaan u bandhigay xafsata gabadhayd xafseed baan u bandhigay inuu guursada faqultu waxaan u idhi in shita haddii aad doonta ankaxtuka waxaan kugu nikaaxinaya oon kugu mahrinayaa xafsata binta cumara xafsa bintu cumar ayaan kugu mahrinaya arrintayda ayaan soo fiirinaya weyaan waan ka soo fiirsanaba macnaheeda falabitu waa nagaaday layaaliya dhowr habeen ayaa nagaaday habeenna ayaa nagaaday uma laqiyanii cumaan waa ila kulmay oo faqaala wuxuu yidhi marka cumaan qad badalii waxaa ii baxday anlaa atazawaja inaanan guursanin yowmii maalintayda haada ay tana wakhtigaan haddaan ku jirnay iyo xaaladdan ku suganna inaan hadda aan guursanin ayaa iisoo caddaatay iisoo babaxday weyaan falaqiitu abaa bakrin baan la kulmay asidiiqa ahaa radia allahu canhu baan la kulmay waa saaxiibkii bal fiiri raggaa saaxiibada faqultu waxaan idhi in shiita haddii aad doonta ankaxtuka xafsata binta cumara xafsa binta cumar ayaan kugu mahrinaya aan kuu guurinaya weyaan kugu nikaaxinaya fasamata abu bakrin radia allahu canhu abu bakar allah ka raali noqdo uu iska aamus shib hadalba ima soo celinin jawaab ima siinin falam yurjic ilaya iima soo laabin iima soo celinin shayan shay haba ka cara badan minii ani xaggayga calaa cumaana cumaan looga cara badan yahay ayuu ahaada weyaan cumaan carada aan u qabay awjadadan bimacnaa aqdab cara ahaan waxaa meeshuu ka garanaya cumaan laftarkiisa inuu muxuu u carooday gabadha hadiyadii uu siiyey iyo muxuu ahaa zawaajkan iyo makramada uu muxuu ahaa inuu ka qaatay inuu rabay ayaa halkaas ayadna laga qaadanaya weyaan nacam xiina caradtu awjada nacam fa kuntu waxaan ahaday calayhi awjada mid kaga xanaaq badan minii xaggayga calaa cumaana cumaan falabitu layaaliya habeena ayaa nagaaday uma khatabaha xafsa waxaa soo doonay annabiyu ayaa soo doonay sala allahu aleh ali wasalam fa ankaxtuha iyah waan ku mahriyey u guuriye weyaan falaqiyanii abu bakrin baa mxuua ila kulmay faqaala wuxuu yidhi lacallaka dhici karta wajadta calaya inaad ii carootay xiina markaad ii bandhigtay calaya dushayda xafsata xafsa inaan guursada radia allahu tacala canhum falam urjic ilayka aanan kuu celin shayan wax jawaabna aan ku siinin waxba aan kaaga jawaabin weyaan faqultu waxaan idhi cumar dhihi nacam ha waan kuu carooday qaala wuxuu yidhi fainahu shaniye lam yamnacnii igama an urjica ilayka inaan kuu celiya fii ma caradta wixaad ii bandhigtay calaya oo guurka xabso ah ilaa annii aniga kuntu waxaan ahaa calimtu mid ogsoon ana nebiya nabigeena sal allah alay slam dakarahaa gabadha inuu sheegay oo xabsa waa sida xaalkeeda iyo guurkeeda inuu nabiga ka warramay calayi slat slam ayaan ka warqabay weyaan oon ogaay weeyaan falam akun marka ma ahayn liufshiya mid faafiya sira rasuul rasulka alla sirtiisa sal allahu aleh ali wasalam walow tarakaha annabiyu nabiga hadduu ka taga sal allahu aleh ali wasalam laqabiltuha waan aqballahi rawahu lbukhaariyu qowlku uu yidhi ta'ayamat ay saarat waxay noqotay bilaa zawjin la'aan wa kaana zawjuha ninkeedana wuxuu ahaa tuwfiya mid la guursaday radia allahu canhu tuwafiya mid la oofsaday cafwan tuufiya mid la oofsaday oo geeriyooda ayuu ahaa radia allahu tacala canhu wajadta ay hadibta weyaan xadiidkan cabdulahi bin cumar baa warini wuxuu ka warana abihiis cumar bnkhaaab radi allahu tacala anhu arda cumara wuxuu leeyahay waxaa garoobowday gabar la yidhaha xafsa bint cumar radi allahu tacala canhu arda ninkeeda ee ka geeriyooday gadaalna nabigana ka guursan doona alai sla slam xadidka qayfiisa masjida ku cad kadibna intuu daf dhahay ayuu cumaan la kulmay cumaan wuxuu yidhi gabadhaas cumaan marka wuuu yidhi waa kasoo fiirsani dhowr habeen kadib wuuu yidhi niyo arrinta ayada ammaanta ah, iskuma qaadi karo dabcan arrinta ayada culusta qofka inuu gabadhiisii uu nin u bandhigo waad garanaysaan nafta basharka gabadhaadii inaad nin tala hebel iga guursa ya baab sahlan ma ahan wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa marka arrinta ayada qof walba kuma bixi kara shaki ma lahan qofun aakhira ay hor taallo oo runtii iimaankiisu aad u sarreeya umbaa gabadhiisa dhiikar hebel oo gabadhayda aan kuugu daro waa adagta basharka odayaasha la weydiiye ragga xerta ahoo mxuu aha gabdhala'aanta xaasla'aanta in gabdhaha muxuu aha lagu wada daroolya kugu daraya ka warrama baabkaa baab sahlan maahan waxaa laga xirog inuu yidhaho sheekh raalli haw baabkaas diyaaru meehi markaasba qofka inuu xataa weji ahaan hor imaado ayay ku adkaan kartaa sooma ood xishood iyo arrin ay gasho maca daalika cumar ibn khaaab radi allahu taala anhu arrintaasoo dhan isaga ogson oo dhaqanka carbeed iyo muxuu ahaa dhaqanka basharkaba saas aynan ahayn ayaa uu bambaxay isaga oo raadina cafaafa bintihi gabadhiisa inay dhowrsanaato kadalika gabadhiisa dadka awliyada allah subxaana wa tacala ee akhyaarta oo cumaan dunuurayn cumaan almubashar biljanna abu bakar saaxibu rasulillah sal sl halkaas inay mxuuha halkaas ay gabadhaas ay gurigaas u hoyato khayrka isagoo damacsan ayuu u bandhigay oo caadaadkii iyo taqaaliiddii jiray oo dhan uu dulmaray weeyaan kadibna arrinta iyada marka culimmada waxay leeyiin waxaa laga qaadanaya qofka haddii uu leeyahay kariima amaba gabar ha noqoto ama garoob ha noqotay asaga uu dhalay uu mxuu ahaa wanaag la doona inuu dadka khiyaarta iyo dadka wanaagsan oo laga yaaba inay mxuu ahaay gabadhaas cafaafkeeda iyo wanaaggeeda ay mxuu ahay ka qayb qaataan inuu bandhigi karo oo weliba mustaxab ay tahay culimmada ay leeyihiin waa laga qaadanayaa aarkaas cumar bn khaaab radi allahu tacala kadibna mar labaad wuxuu bandhigay ninka la yidhaahdo abubakar abubakar waa ka aamusay shib markaas taasaa kasii daranba qofka inuu ku yidha warniyo bal waan kaa yeelay amaba iga raalli ahow labadaba waa mxu war la gartay moogta laakiin qofku afka kaa xirto waa imtixaan kale marka cumar wuxuu le radi allahu taala arda labada nin baan u xanaaqay waa mafhuumka inuu cumaan u xanaaqay mafhuumka awjadadaasa laga qaadanaya carabadnaantaas inay kan kalena u carooday mxuuaha marka afcal tafdiilkaas ayaa laga qaadanaya marka waxaa weeyaan cara ahaan wuxuu yidhi waxaan u sii cara ninka la yidhaahdo abubakr maxaa yeel warba ima soo celinin dhowr bir habeen kadibba waxaa soo doona nabigeena calayhi salaam markii hawshaa isku dhammaatay ayaa abubakar dafu soo dha wuxuu yimid cumar ibn haaab radi taala an markaasuu yidhi waxaa laga yaaba inaad ii carootimaan markaa iisoo bandhigta xafsa annaka aan kula hadlin wax iga reebe ma jira inaanan arrinta kuu sheegin oonan mxuua xaqiiqada kaaga warramin ama amaba ogolaasho diidma aan sheegin ilaa nabigeennoo sheega ayaan maqlay calayh salat slam marka meeluu nabi maxamed sheegeen alai slat slam isku dayi kara abadan waa saaxiibkiis fadaahu binafsihi wa maalihi naaftiisi i maalkiis ku furtay calayhi salaatu wasalaam marka tan labaadna sirta nabiga inuu faafiyana muusan rabin wacalihi saasay ahayd ee saas weeyaan marka sirta marka qofka muminka ah inuu waxyaabaha sirta la ilaaliyo waa shay asaasa waxaa weyaan qofka muminka haddii aad intaad kuu yeero kadibna marka wax kuu sheegi rabo uu bidax iyo midig saa fiiriyo bidax iyo midig adduu saa fiiriyo waxaad ogaataa sir weeyaan inaad ka faafisa waa kaa inuu ku yidhaahda waa kuwa siri maahan haddii aad dareento inaad muxuuha dhinacyaha iska fiiriyo saas in la maqlaa in kale muxuuha usaa yidhahda sir weeyaan marka xifdu siriga iyo kitmaanka waa shay aan laga maarmayn waad arki doontaan eh, waxyaabaha la yaab kale noo imaan doona eh, anas bin malik dad badan la yaabi doontaan insha allahu tacala dhankaasaga xifdu siriga kusaab saxabada nabigan alai sl slam lagu tarbiyeyey xadiidkii lix iyo toddoba iyo siddeetanaad wacan caaishata radi allahu tacala anha qaalat waxay tiri umm lmuminiin caaisha kunna waxay ahaayeen nabi nabiga xaaskiisa sala allahu aleh wasalam cinda waqtiisi ay fa aqbalat waxaa soo qaabishay oo soo socotay faatimatu binti rasuulilaahi sal slm radi allahu tacala canha ardaha tamshi ayadoo socotay soo qaabishay weyaan soo socotaan xaasaska nabigana alai slam way fadhiyaan kow ma gafaysaa mashyatuha socodkeeda ma gafayso min mashyati rasuulilaahi sal la slm rasuulka alle socodkiisa shayan waxbana kama gafayso weyaan habkay u socotay io qaab socodkeeda waa u nabi moxamed calayhi salat slam waman yushaabih abahu fama dalm falama ra'aaha markuu nabiga arkay calaih salat slam raxaba biha uu soo dhoweeyey wa qaala wuxuu yidhi marxaban soo dhowaashan wanaagsan baa ku sugnaatay idhowaasho yaa bintii gabadhaydiyey uma ajlasahaa nabigu wuxuu fariisiyey can yamiinihi midigtiisa aw can shimaalihi bidaxdiisuu fariisiyey hadyiga nabiga iyo abciga nabigana saasad markuu arko uu u istaagan jiray gabadhiis welibuu dhukan jiray calahi riwaayaadka qaar waxay leeyihiin booska u fadhiya xataa uu fariisan jirin midig iyo xataa ma ahan booska u fadhi intu kaca ayuu nabiga fariisan jira alayh sla slam gabdhaha iyo wiilasha waa kala duwan yihiin runtii naxariisaan dadka waxraali aad bay u yaqaanaan gabdhaha wiilasha aad bay kala duwan yihin naxariis noqotaya qofka shafaqada rabbi subxana wa tacala u geliyey ood u geliy gabdhaha iyo mxuu siduu ugu xanuunsana siduu ugu danqana sida ayadoo ilga markuu arko ugu xanuunsana iyo wiilkan mxu jabhadko fakani atqana wiilasha gabdhaha isku nooc maahan aw man yunashau fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin kadalika nabigana ala sl slam man caala jaariyatayn xata takbura kuntu ana wa iyahu fi gabdhood qofkii inta tarbiya ilaa ay ka weynaadaan aniga asaga jannada waxaan ku noqonaa saasoo nabiga alayh slat slam marka gabdhaha waa wax cajiiba xaqiiqatan nabiga marka alai slat slam istaagay wuu soo dhoweeyey weliba wuu dhawaaqay marxaban bik yaa bintii saasuu nabig ku yidhi midiga iyo badax meel ka mid u fariisiyey uma ajlasaha can yamiinihi midkiisuu nabig fariisiyey aw can shimaalihi uma saararaha nabigu ku siraystay hadal buu ku siraystay fabakat way oysay bukaan oohin shadiidan aad u darnay oysay faatima binti rasuulilah sal allahu aleh ali wasalam falamaa ra'aha markuu nabiga arkay jazacaha argagaxa ku dhacay argagaxeeda markuu arkay saaraha ahaaniyata mar labaad buu hadal ku siraystay fadaxikat way qosashay rasuulullah rasuulka all sal allahu aley wasalam min bayni nisaa'ihi naagihiisa sokodood bisiraari sirir buu kugu siraysay nacam maxaa idiin qoran bisiraar walaa bisiri ah, sirar buu kugu siraystay arrimo buu kugu siraystay gooni ahaan kugu sheegay uma anti adi tabkiina waad oynaysaan waxaa maxay tahay nabigaa wax kugu siraysay seed u oyni falama caaisha waxaad garanaysaan caqligeeda iyo ku jirtay radia allahu tacala canhum ardaaha nabiga alai slat slam intuu gabdhaha xaasiskiis ka ay caaisha wax ka sheegtay kadib nabigeena alai slat slam ay u jawaabtay nabigu wuxuu yidhi alai inaha bint abi bakrin le miyaa taqaanaatan waa ina abu bakar saasuu nabiga alai slat slam qof sahlan baad u malaynaysaan qof sahlan ficlan ma ahayn caaisha radi allahu tacala anhu arda ilahi wuxuu siiyey dadnimo aan caadihayn waa gabadh lootada ku dhufatay ayadoo habeenkii muxuu ahaa maalinteeda la jooga oo saa loo fadhiyo martiqaad ay samaysay raggii saxaabada ay u fadhiyaane gabar saxaabiyaad ka ah, oo nabiga caleh xaaskiis ka mid ah umulmuminaad ka mid ah, ay xeero buuxda oo ay soo dirtay waana maalinteedii markaasaa loota intay u qaadata caaisha radi allahu tacala an kaga dhufatay muxuu ahaa kadibna xeeradii iyo cunnadii baa kala faniintay ya qof nool ay ahayd xaqiiqatan radia allahu tacala ardaha oo u cajaa'ib badan axaadiista nabigan intaad xifdisay waad garanaysaan waxyaabo badan iyadoo gabar yar ah maca dalika xaqiiqatan nabiga marka la weydiiye alayh salaam dadkii aad ugu jeceshahay muxuu ku jawaabay caaisha odayaasheen haddii la weydiiye aad ugu jeceshahay xaaskaada ma jeceshahayna hay dhahayaan wiilishaa yareer ayaga waa iska boogta waxooda waa iska candarabaqashwa laakiin raggeena ragga aha lagama yaa galaan xataa magacina ugu yeeran yidhahdaan heblaaya waa adagtahay aw tii joogtay iyo tii muxuu ah ilmaha dhashay iyo amaa ilaa daalika marka eh, saasay ahayd radi allahu tacala anhum ardaaha kadibna uma abuuha watii u lahaa nabiga alai sl slam abu bakar wuxuu ka sii nabiga alai sl slaam oo saaxibuhu fi lqaar um lmuminiin caaisha jacaylkaasna waxaad garan kartaan gabadhaas yar oo noocaasa siday nabiga alai sl slam u hanatay waa dadnimada caqliga maskaxda xilmiga jawaanib badan adi rabbi subana wa taala ilahay kumanay subana wa tacaala waad garanaysaan xataa xaadiiaifki markay dhacday istidlaalkeed istinbaadka ay la soo baxaysay maa ajidu lii walakum maalan ilaa waa tii ay soo qaadatay ya qisada yuusuf calayhi salam marka qof aad u cajaa'ib badanayd radia allahu tacala canhu ardaaha dadnimo badan diin badan cilmi badan khayr badan qiiro badan ay ahaydoo diintii ilahay subxa wataala u qiiro badan dad badan oo taabiciinta ahayna way ka aflexeen oo muxuu sheikh bay u ahayd axaadiista nabigana alai in badan muktiriintay ka mid tahay dadka axaadiista badan nabiga ka wari alai ay qayb ka tahay weeyaan radia allahu tacala canhu ardaaha kadibna waxay ku tidhi ma nabiga kugu saraysa dumarkiisii oo fadhiya ay hadalada kugu saraysa kadibna ad oynaysaa maxay ahayn falama qaama rasul rasulkan markuu istaagay sal allahu aleh sa'altuha waan weydiiyey afwan bukaan shadiidan falama ra'aa jazacaha saaraha aaniya fadaxikat faqultu laha waxaan ku idhi hasak wuxuu kuu gooniye rasul rasulka al sal slam bayna nisaai naagihiisa dhexdooda ama ka soke bisaraa'ir sir buu kugu muxuu siraryaal buu kugu siraystay uma anta adiga tabkiini miyaad oynaysaa falama qaama rasul rasulka markuu istaagay sal allah alay slam sa'altuha waxaan weydiiyey arrintii waxaan ku idhi maa qaala laki muxuu kuu yidhi rasuululahi sal slm rsulka alle muxuu kuu sheegay muxuu kugu yidhi qaalat waxay tihi um, eh, faatima binti rasul lah sl slm maa kuntu ma ahi liufshiya mid faafiyo ama faafiso calaa rasuuli rsulka alle sl slm siraw sirtiis mid maahi nabiga wuxuu igu siraystay hadduu inuu idiin sheega rabo meeshuu ka sheegi marka nabi maxamed alai sl slam sir igu siraystay lan muxuu ahan weeyaan ma dhici karta arintayda falama tuwufiya marka la ofsaday rasuul rasuulka sal slam qultu waxaan idhi caaisha baa dhehaysa radi allahu tacala ardaha cazamtu calayka waan kugu dhaartay bima lii wixii ii sugnaaday calayka oo min alxaqi xaqa aan kugu leehan kugu dhaariyo oo xaqa ay kuleeda maxay tahay waxay u tahay eedday u tahay kadalika aydan waxaa weeyaan waa nabiga xaaskiisa alai sl slam um lijamiici almu'miniin xuquuq badan ba ay kuleedahay xaqaan kugu leehan kugu dhaariyo camtu calayka bima lii calayka min alxaq lama xaditiinii waad ii sheegaysaa maa qaala laki wuxuu kugu yidhi rasulla rasulka sal lla slam xaqii aan kugu lahaa ayaan kugu weydiistay ee waxaa weeyaan wixii aad nabiga kugu yidhi alayh slat slam ood kugu siraysay waad ii sheegaysaa ila nabigu wana dhinta alayh slat slam qaalat waxay tihi ama alaan hadda miya fa nacam waan kuu sheegi hadda maanta maadaama uu nabi geeriyooday waan kuu sheegi weeyaan ama xiina saaranii ama xiina goortii saaranii uu igu siraystay filmarati lula markii hore fa faahbaranii wuxuu ii sheegay ana jibriil malakul jibriil kaana wuxuu ahaaday yucariduhu mid u bandhigo oo kula mxuu ahaa la muraajacay alqur'aana quraanka fi fii kulli sanatin sanad la arkaba maratan hal jeer aw maratayn ama laba jeer wanahu jibriil carada wuxuu bandhigay alaana sanadkan ood waxaa weyaan kula sufciyey in saxa tacbiir sowcan caadigo annagaan samayn maha laakiin waa bandhig qur-aankii labada qof ay muxuu isla muraajaceen weyaan maratayn laba jeer buu bandhiga weyaan fabakiitu waan ooyey cafwan caradahu alaana maratayn wa innii anigana la araa ma arkaaya alajala ajalka io geerida ilaa qad iqtaraba inuu soo dhawaadamayn wax kale ima muuqato weeyaan fattaqi illaaha ilahay ka badfaadimoy sabr sabar fainaka adiga nicma fainahu shanii nicma salafu mid hormara oo ceelalya noqda ugu mxua wanaag badan oo ugu ficnaan badan ana aniga ayaa wanaag badan laki adiga mxuu ahaa ceelalya kuu noqda weyaan ee sabar oo hargagixin oo geeridayda mxuu ahaa ku sabar weyaan fabakiitu waan bukaa'i oo hindayd alladii kaasoo ra'aytii aad aragtay falammaa ra'aa jazacii markuu argagaxayga arkay saaranii wuxuu igu siraystay ahaaniyata mar labaad faqala wuxuu yidhi yaa faatimatu faatimoy amaa tardayn miyaadan raalli ku ahayn an takuuni inaad ahaata sayidata nisaa'i almu'miniin mu'miniinta naagahooda sayadadeeda iyo muxuu ahaa sayidka gabadha u ah inaad noqoto miyaadan muxuu raalli ku ahayn aw sayidati nisaai hadihi lumma ummadan nabi muxamed ala slaam naagaha ummadda nabi moxamed ala slaam inaad sayida u noqota miyaada raalli ku ahan weyaan fadaxiktu waan qoslay daxikii qosalkayga alladii kaasoo ra'aytii aad aragtay muttafaqun calayh wahada lafdu muslim bal arka marka siday sirta nabiga alai sl slam u ilaalinaysa wax ka daran baa soo socda an aabitin waxaa laga wariyey xadiidkii aad an anasin an aabit waxaa laga wariyey waa taabicigaas can anasin wuxuu ka wariyey saxaabigaas radia allahu tacala canhu arda qaal wuxuu yidhi anas ataa calaya waxaa ii yimid rasul rasulka al sal slem wa ana anigan alcabu an ciyaara maca alkhilmaani ilmahan la ciyaara wiilashan la ciyaara weeyaan fasalama calayna wuuna salaamay fabacanii nabigu wuxuu ii diray fii xaajatin dan asaga ulaha ii diray dan fulaan iisoo qaba nabig alai sl slam arrin uu rabay ayuu i dirsaday faabta'tu waxaan ka dibdhacay calaa ummi hooyadaydaan ka dibdhacay weeyaan calaa ummi faabta'tu waan dibdhacay calaa ummi hooyday falamma ji'tu markaan imid qaalat waxay tidhi maa xabasaka maxaa ku dibdhigay xageed ku dahday kusoo dahday faqultu waxaan idhi bacanii rasuul rasuulka alla ii dirsaday lixaajatin dan buu ii dirsaday calayhi salaat salaam qaalat waxay tidhi maa xaajathu dantiisa nabiga way imtixaanaysaabalfiiriya imtixaan ma ahan inay rabto danta nabiga ogaato laakiin wiilkan yar baa imtixaamaysaa qultu waxaan idhi ana inaha sirun inaha iyada xaajada ayada sirun waa sir weyn waa canug bal arka qaalat waxay tihi laa tuhbiranna ha u sheegin bisiri rasul rasulka sirtiisa la silm axadan qofna ha u sheegin weyaan iska jir anasow qaal anas wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay low xadatu haddaan u sheega bihi low xadatu aan sheegi lahay bihi isaga axadan qof la xadatuka bihi waan kuu sheegi layaa haabitu haabit oo xirowgiisii ah oo xadiidka warina ayaa wuxuu leeyay hadii aan qof sirta nabigu u sheegi lahay alai slat slam adiga ayaan kuu sheegi lahay radia allahu tacala canhu ardaa waraxima allahu can haabit waraxima allahu haabitan rawah muslim baa wariy warawa buhaari bacduhu bukhaarin wuu wari bacdahu xadiidka qaarkiis mukhtasaran isagoo gaaban weyaan baab lwafaa'i oofin oo la oofiye ayuu u baab yahay bilcahdi ballanta la oofiya iyo wa injaazi alwacdi ballanqaadka iyo qofka waxaad u ballanqaado in loo muxuu ahay gooya oo loo fuliya ayuu baab yahay alwafaau bilcahdi ballantoo la oofiya iyo wa injaazi alwacdi ballanqaadka ballanqaadka qofkaad u ballanqaaday in loo fuliya weeyaan qaal allahu tacala alle wuxuu yidhi wawfuu oofiyay bilcahdi ballanta oofiya ina alcahda ballanta kaana wuxuu ahaaday mas mid qiyaama laiska weydiiya oo waa laisweydiin doonaa weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi wawfuu bicahdi illaah ilaah ballantiisa oofiya idaa caahadtum markaad ballan qaadaan weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alle imina rumeeyow awfuu bilcuquudi cuquudda iyo ballamaha aad gasheen oofiya oo fuliya wa qaala tacala alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alle inaba rumeeyow lima taquuluuna maxaad u dhehaysaan ood u odhanaysaan maa laa tafcaluuna waxaadan falaynin kabura waxaa weynaaday maqtan cara cinda allahi alla agtiis ayaa weynaatay an taquuluu inaad dhahdaan maa laa tafcaluuna waxaadan falaynin qofka wuxuu muxuu ahay fali kara inuu ballanqaado ood sheega ayuu rabbi subxaana wa tacala farayaa waxaana lagu ceebaynaya qofka inuu wuxuusan falaynin inuu ku dhawaaqo weeyaan xadiidkii aad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda ana rasul rasulka al sal slm qala wuxuu yidhi aayat lmunaafiq qofka munaafiqa calaamadaha lagu garta marabtaan haa aaan waa saddex weeyaan ida xadaa markuu sheekaya kadaba been buu sheegi waidaa wacada hadduu ballan qaado ahlafa wuu ballanburini waidaa tumina haddii la aaminana haana wuu khiyaama muttafaqun calayh wazaada muslim zaada fii riwaayati muslim muslim riwaayadiisa wuxuu ku kordhiyey wa in saama ha sooma oo wasalla ha dukada wazacama ha sheega annahu muslimun muslim inuu yahay sheega weyaan nifaaq waa laba qaybood nifaaqa waa laba qaybood nifaaq ictiqaadi iyo nifaaq camali ah nifaaq ictiqaadiga waxa wayan qofka inuu islaamnimo qalbiga uusan ka aaminsanayn carabka laa ilaaha ila allahu kale ciyaadan bilah laakiin qalbiga waxaa ugu buuxa nifaaq iyo min salool iyo xortiisii siday ahaayeen weeyaan kuwa iyaga ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar dadka ayaga weeyaan marka kuwa iyaga ah waa ahaa nifaaq ictiqaadi ah nifaaqa waa kan marka oo muxuu yahay beenta ballanburinta khiyaanada waxaa weeyaan idaa khaasama fajar markii qofka qof la murma inuu mxuu aha ragg iska dheci ragg iska riix iyo rabbi ka cabsishay beelmooda gashaday oo kale weeyaan qofka marka afartaas saddexdan buu sheegay tan afaraadna axaadiid ah, kale riwaayad kala sheegtay marka taana waa nifaaqa ee waxaa weeyaan camaliga ah oo ah, oo halista ah oo nabigeena calaih slat slam aayat almunaafiq alaa weyaan marka ayadna in laga digtoonaada ayaa loo bahan ya xadiidka aad an cabdilahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka al sal slm qaal nabigeena wuxuu yidhi man kuna qofka aad fiihi kaana wuxuu ahaadaa munaafiqan khaalisan munaafiq barax tiran oo cad ayuu ahaadaa afar shay qofka ay ku jirta weyaan kow waman kaanat qofka aad fiihi isaga khaslatun sifa iyo oo minhunna iyaga ka mid afartaas kaanat fiihi waxaa khaslatun calaamad oo min annifaaqi munaafiqnima xataa yadaca ilaa uu ka taga weyaan oo taasnu iska dhaafa afartaa maxay idaa tumin haddii aamino haana wuu khiyaamaya aad bay u badat ida xadaa hadduu sheekayana kadaba been buu sheegi waida caahada markuu ballan qaado oo ballan aad galana adara wuu ballanbixi weyaan waidaa khasama markuu murmana oo qof aad la murma wax ku murmaanna fajara faajirnimo ayuu samaynaya waxaa weyaan rag iska riixitaan ayuu gelayae rabbi ka cabsisha meesha waa ka baxaysaa weyaan saasuu nabigeen le alai sla slm muttafaqun calayh xadiidkii hore abu hurayra oo aayat almunaafiq alaa uu nabiga yidhi alayh salatu salaam iyo xadiidka dambe oo nabigu uu yidhi arbacun man kunna fiihi cadadka hore xasri iyo koobid ma faa'iidaynaya laakiin wuxuu caddaynayaa in saddexdaas ay ka mid yihiin munaafiqiinta calaamadahooda afartana kan afraadna wuu ku jiraa weeyaan xadiidkii aad wa can jaabirin radi allahu tacala anhu qala wuxu qaala wuxuu yidhi jaabir qaala liya nabiy nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam low qad jaaa hadduu yimaado low haddii qad jaa uu yimaado maalulbaxrayni maalka meesha baxrayn la yidhaahdo maalkiisa ka imaan jiray hadduu yimaado actaytuka waxaan ku siinayaa haakada sidaas sidaas wahaakadaa sidaas weyaan kafkiisa gacantiisa waan ku cantoomina weyaan saasaan kugu cantoobinaya haddii maalka baxrayn maalka tabcan laga hadla waa dahabkii iyo asmaantii fidadii wax lamidka hadduu yimaado waan ku cantoobini mar labaad baan kuga cantoobini mar saddexaad baan ku cantoobini saasuu nabiga ku yidhi calayhi salaam falam yaji muusan imaanin maal baxrayni maalka laga sugaya marka wuxuu ahaa zakada iyo wax lamidkaha iyo waxyaabihii la midkaha weyaan ama maalkii la midka aha weyaan falam yji musa imaan maal baxrayni baxrayn maalkii laga sugayay muusan imaanin xataa qubida nabiyu nabiga ilaa laga qibloodo sal allahu aleh ali slm uu nabiga ka geeriyoodo oo maqanoo weli aan soo gaarin ayaa nabiga geeriyooda aleh slat falamma ja'a maalu baxrayni maalka baxrayn markuu imaaday amara abu bakrin abu bakar ayaa amray oo fanaadaa wuu dhawaaqay marka man qofkii kaana ahaaday lahu man kaana qofka u lahu isaga cinda rasulilah rsulka al sal slm cidatun ballanqaad ay u sugnaatay oo nabiga wax u ballanqaaday aw daynun ama nabiga dayn kule calayhi salaatu wasalaam falyatinaa hanoo yimaado faataytuhu waanu imid marka faqultu lahu waxaanu yidhi ina nabiga sala allahu aleh waslm qaala lii aniga haakada qaala lii wuxuu kada wa kada haddii maalka baxrayn noo imaado waan kuu cantoobin oon ku cantoobin oon ku cantoobin weyaan faxaaa lii wuxuu ii marka xaiyatan cantooba ii marka maal ka mid ah facadadtuha waan marka lacagtii ayaan tiriyey faaidaa hiya amsumia waa shan boqol weyaan ama diinaar ha noqoto ama dirham ha noqoto weyaan fa qaala lii wuxuu yidhi hud waxaad qaadataa qaado oo tan hal shan ku darsa kadibna shan ku darsa kun iyo shan boqol jaabir ku qaatay weyaan muttafaqun calayh marka balanta uu nabigana galay calayhi salaam in la fuliyo waa shay aad iyo <clears throat> muhiim ah qofka waalidka ah qofka saaxiibka ah ayaa la mida ah. qofka muslimka ayaa la mida ah weyaan marka qofka ballantu u in loo fuliya ayaa arrintan laga qaadana weyaan iyo fadliga abubakar kadalika fadliga saxaabada nabigeena sal allah alay slam baabu lmri farid liisfara bilmuxaafadati xifdin iyo ilaalin dhowra oo qofku ilaaliyo calaa maa cibaado uu ilaaliyo ictaadahu u caadaystay oo min alkhayri khayra wax alle wix khayrood caadaysatay oo caado ku noqotay inuu qofka ilaaliyo uusan iskaga ciyaarin qiyaamuleylkiia tobankw ragca caadaysatay ha ka tegin yowma litnain walkhamiis aad caado ka dhigatay inaad soonta ha ka tegin ayaamulbiidkii saddexda maalmoodoo cadadayahay uh, ayaad inaad soonta aad niyaysatay ha ka tegin inaad maalin kasta waxun sadaqaysaad dhaqan ku ahayd ha ka tegin khayrkaas marka aad ilaahay ku baray subxana watacaala ood ilahay ku yeesir ha ka tegin dikrigii aad barato aad muxuu taqaanaa maalinta dhowr kunoo jira nabiga ku salaysa alayhi salatu salaam inaad dikriga allah carab ka qaadin istikfaartin aad imaado inaad indhaha laabto inaad muxuu mar aad baqdo khayrkii aad caado ka dhigatay inaad qofka muxuu dadaalo uusan ka tegin walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha saaad u noqonin weeyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi ina allaha alla weyne laa yuqayir ma shay ma dooriye oo biqowmin qolo ku sugan ilay dooniyaan maa bianfusihim wix naftooda ku sugan weyaan wanaaggan aad haysay iyo khayraadkan aad la laga yaabaa nicmadan adduunyad ku jirtay caafimaadka wanaagga wamaa ilaa dalika in lagugu hay arrinta yada maalin alle maalinta dib ugu noqoto waxaa laga yaaba adduunkii xitaa in lagaa qallociya laga yaaba marka ilaa ad iska doorisa wanaagga rabbi aad kuu wada waxaa weeyaan wuu kuu wadi subxaana wa tacala kadalika bilcaks xumaanta qofka ku jira ilaa muxuua ah uu ka iqlaaca ilaahay xumaantayda kama leexiyo marka waa xumaanta qofka ka baxa weyaydna waa loo deejin karanka kale wa qaala wuxuu yidhi walaa takuunuu ha ahaanina muminiintii muminiintiyay kallatii haweenaydii oo naqadad furfurtay ghaslahaa sooheedii iyo muxuu ahay xerigii ay samaynaysay min bacdi quwatin xoojin markay xoojisay kadib ooy soohday kadib ankaatan furfuritaan ha noqonina weyaan haweenay ayaa muxuuah waxay samaysay xerag ayay soohday oo xerag adag bay ka dhigtay markay dhammaysa kadib ay furfurtay saasa noqonin weyaan markaad wanaaggii iyo khayrkii aad caado ka dhigatay kuu toostay kadib dib u furfurina waxaa weyaan meel cidlaha soo fadhiisanin weyaan oo mxu falkaadii dib ugu laabanin wa qaala tacala alla wuxuu yidhi famaa racawha qolyihii nasaarada ah ayaa laga hadlayay wa rahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila ibtiqaa'a ridwaan illaah famaa racawha xaqa ricaayatiha suufinimo i ahaay suufiyeed gelitaankeed iyo waxaasay faraha la galeen lamana farin laakiin maca daalika haddana sidii ay ahayd uma ay dhowrin famaa racawha xaqa ricaayatiha marka famaa racawha ma ilan xaqa ricaayatiha marka qofka wixii cibaadaha od wadaysay sidii loo rabay inaad u ilaalisa ayaa ayadna sheekha uu soo deliishana eh, raximah ullah xadiidki aad waan cabdilahi bn camr bn cas radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi abdilahi bn camr qaala lii rasul rasulka alle wuxuu yidhi sal slm ya cabdilah cabdilahi bn muxuu ahaa eh, ya cabdallah cabdilahyo laa takun ahaanin mila fulaan hebeloo kale ahaanin weyaan kaana wuxuu ahaa hebel yaquum mid istaaga leyla habeenkii qiyaamaleyl buu tukan jiray fataraka qiyaama alleyl habeenkii qiyaamkiisu iskaga tagay adna ninkaasoo kale ha noqonin wey muttafaqun caleyh baabu istixbaabi iibi lkalaami hadalka wanaagsan sunanimadiisa u baabiya wa alaaqat lwajhi wejiga furfuran cinda aliqa marka la kulmo qof weji macbuusa inuu qofku uusan ahaanin oo muminiinta mxu wejiga u furfura ayuu baabkan qaal allahu tacala wuxuu yidhi waqfid nabi alla u raarici garabkaada u raarici lilmuminiina muminiinta u garabkaada weeyaan wa qaala tacala wuxuu yidhi walow kunta haddii aad ahaan lahayd fadan mid adag oo khaliida alqalbi qalbigiisa muxuu ahay uu adag yahay lanfaduu way ka kala firxami lahaayeen oy ka kala carar min xawlika dhinacyada way ka kala carar nin alla ninka hor imaad hadii naga leexa maxaa tahay kan dabagedi kan haddii aad saa lahayd maba muminiinta ka kala carar lahayeen weyaan saasuu nabigeenna ilaahay ku ammaanay subxaana wa tacaala u sheega weyaan xadiidka aad waan cadi bni xaatim radi allahu tacala anhu qala wuxu uhi cadi qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah alay slam naar war naart ka baqay tamra timir jabkeedba aad sadaqaysataane naarta iskaga ilaaliya iskaga dhowro weyaan faman lam yajid qofka helaynin fa bikalimatin falyatakalam ha ku hadla bikalimatin kalima ayibatin ee wanaagsan muttafaqun calayh xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sal l slm qala wuxuu yidhi waalkalimatu اطayiba hadalka wanaagsanna sadaqatun waa sadaqa muttafaqun calayh wa huwa xadiidkan bacdu xadiiin xadiid qayb ka mid ah weyo soo hormaray biuulihi isagoo dheer weyaan xadiidka aad waan abi darin radi allahu anhu arda qal wuxu abi dar qaala lii rasul rasulka wuxuu yidhi sal slam laa taxqiranna hayasin min almacruufi wanaagga hayasin shayan shayna hayasin weyan inaad wax macruufi wanaag walow toban shin shan shin la noqoto hayasin weeyaan walow an talqa walow an talqa inaad la kulantaba allaha ka dhige ahaaka walaalka muslimkaa biwajhin weji talqin furfuran rawaahu muslim marka wejiga furfuran inuu mxuu ah khayr badan yahay ayuu nabigeena caddaynay calayhi salat slam baabu istixbaabi bayaani alkalaami baabu istixbaabi bayaani alkalaam hadalka oo la caddeeya sunnanimadiisa ayuu u baab yahay iyo wa iidaaxihi caddayn loo caddeeya lilmukhaatabi qofka lala hadlaa wa takriirihi celcelinoo lasoo celceliyo waxa weye inay sunno tahay liyufhama liyafhama qofka inuu fahma loo sheegaa warka idaa lam yafham hadduusan fahmin ilaa bidalika arrinka asaga mooyane warka in la soo celceliyo oo warka aad loo caddeeyo inay sunno tahay ayuu u baab yahay weliba celcelintana waxaa loo celcelinaya qofka celcelinla'aantaad aan ku fahmaynin qofka warka in loogu soo celiyo oo mar labaad loogu soo celiyo oo si fiican mxuu ahaa looga sheega mooyane si kale hadduusan ku fahmaynin in loo soo celceliyo inay tahay ayaa halkan ayuu u baabka weliga sheekha caley raxmatullah laakiin qofka hadduu marka horeba fahmi kara hal mar khalaas celcelin muhiim maahan xadiidka aad waan anasin waxaa la weriya ibn malik radi allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigeena sal alla slm qakaan wuxuu ahaa nabigeenna ida takalama hadduu hadla bikalimatin kalima acaadaha wuxuu soo celcelin jir nabiga aaaansaddex jeer xataa tufhama canhu ilaa xaggiisa laga fahmo weyaan waidaa ataa hadduu yimaad calaa qowmin qolana fasallama u salaam calayhim sallama calayhim wuu salaami jiray aaasaddex jeer rawahu lbukhaari arrinta iyada waxay qaas ku tahay tacliim baad waddaa tacliimta marka qofka hadduusan saddex jeer in lagu celiy mooyaan si kale ku fahmaynin waa inaad saas uga celiso kadalika dad jamacad u imaada inaad salaamta wada gaartaa rabta haddii ay wada gaaraynin saddex jeer saasuu nabiga ahan jir lakiin asalka haddii ay ummaddii hal mar wax ku fahmi karan halkaa maa loo sheegi haddii ay salaamta hal mar wada gaari kartaan hal mar baa la salaami laakiin nabigeen wuxuu ahaa ra'uuf raxiim in ummadda salaamta midda kale ducadana markuu assalaamu calaykum la yidhahdo waa duca nabi maxamed alai sla slummadda ducadii uus ducaynaya waa sii badanayso tacliintana dawaaba inuu eh, mxu litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim baa u taal nabigan alai sla slam baabu isqaa'i ljaliis qofka fadhiya raaricin xadiikan ka badmiya xadiidka aad an caaishata waxaa lg radi allahu tacala anha wardaa qaalat xadilmuminiin caaisha kaana wuxuu ahaaday kalaamu rasulilah rsulka ale hadalkiisa kalaaman hadal ayuu ahaaday faslan kala sarsaaran ayuu ahaa yafhamu waxaa fahmi jiray kullu man yasmachu qof alla qofkii maqlana wuu fahmi jira nabiga hadalkiisa aleh sala slam rawahu muslim rawahu abu dawuud cafwan xadiidkan waa xadiid xasana weeyaan baabu isqaa'i ljaliisi qofka fadhiya qofka la fadhiyo udhagraaricin uu u dhagraariciyo lixadiii jaliisi qofka la fadhiya warkiis inuu dhag raariciyo alladii kaasoo laysa aanan ahayn bixaraamin warka aan xaaraamta ahayn wastinsaati alcaalimi qofka caalimka inuu mxuu ahay aamusin dalbo io walwaacid qofka dadka wacdina xaadirii majlisihi majliskiisa dadka fadhiya in la aamusiy inuu fara inay mxuu arrin fiican tahay ayuu u baabay baabkan laba qofa meel fadhiya qof baa sheekayni qofka asaga haddii wax xun aad ku hadlaynin qofka la fadhiya inuu dhegaysto oo dadhag raaraciya inay habboontahay fiican tahay warka haduusman xaaraan ahayn tan labaadna qofka caalimka iyo qofka waacidka dadka haddii ay daldalmayaan isna muxaadaro iyo dacwacdi iyo khayr u wada dadka u sheega war dadka hala aamusiyo amaba inuu yidhah war aamusa ayadna inay mxuu ahay eh, mashruuc tahay ayuu sheekha u baabaystay baabkan weeyaan horaan waan u sheegnay qofka jaliiska ah oo kula fadhiya in la dhegaysto oo warka uu sheega loo dheg waxay samaynaysaa xataa labada qof inay ulfadii iyo isku xirnaantii iyo walaalnimadii iyo isqadarintii inay xoogaysato ayay keenaysaa haddii qofka baatil uu sheegaana baatilka asaga inaad muxuu intaad koobta kadibna aad baatilka radiso ood mafaasiishiisa iyo madaakhishiisa aad ogaato ayay kaa caawinaysaa haddii aad wanaag sheeran waaba ka faa'idaysaa caqliga halka qof iyo labada qof caqligoodana waxaa qiimo badan labada qof caqligooda haddii ay laba qofoo muxuuqala yihiin saddexda qof iyo halka qofna saddexda qof tobanka qof iyo halka qofna laa shaka marka taladaada tala kale haddii aad ku darsato baabu washaawirun bilfilamri ayba soo geli kartaa weeyaan وعن جابر بن عبد الله وحاله رضي الله تعالى عنه قال وحير جابر بن عبد الله قال لي رسول الله رسول الله وحير صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سندكي حجك سقوتين نبيك ومحوها حجين جري استنصت الناس dadka inay aamusaan ka dalab weyaan oo ama ii aamus istansit ka aamusdalab annaas dadka inay aamusaan ka dalab weeyaan uma qaala wuxuu yidhi laa tarjicuu war ha u laabanina bacdii gadaashay kufaaran gaala u laabanina ama gaalnimo u laabanina weeyaan laa tarjicu ha laabanina bacdii gadaashay kufaaran gaala oo yadribu uu garaaca bacdukum barkiin riqaaba bacdin barka kale qaarko muxuu aha barka kale qoortooda uu muxuu gooya ha u laabanina weeyaan gaalada ayaa waxaa lagu yaqaana inay islaayaane sida gaaladii ha oo waxaa weyaan gaalnimo u laabanina oo dhaqanka gaalada ha oo qoorta iska jarina ayuu nabiga ala sl slam saxabadii kula dadaar muttafaqun calayh baabu lwacdi wacdiga ayuu baab yahay liswacdiya iw aliqtisaadi fiihi wacdiga oo dhexdhexla dhexdhexaadiyo oo si dhexdhexaadnimo dadka loo wacdiya ayuu baab yahay weyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waxaad ugu yeertaa ilaa sabiili rabbika rabbigaa jidkiisa bilxikmati xikma dadka ugu yeer iwalmawcadati wacdi alxasanati ee suuban dadka ugu yeer weyaan an abi waa'il waxaa laga wariyey shaqiiq ibnu salma qaala wuxuu yidhi kaana ibnu mascuudin cabdulahi bn mascuud wuxuu ahaa radi allahu tacala anhu arda yudakirunaa mid nawaaniyo fii kulli khamiisin khamiis la arka ayuu nawaanin jiray oo wacdina wacdin jiray faqaala lahu rajulnin ba wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow lawadidtu waxaan jeclaan lahay annaka adiga dakartana inaad nawaaniso kolla yowmin maalin la arkaba inaadna soo istaagto oo khayrkan iyo axaadiistan iyo wanaaggan aad noo sheegto ayaan jeclaan lahaa faqala wuxuu yidhi yamnacunii waxaa iga reebaa min dalika anii aniga akrahu waxaan nacbahay an umilakum inaan idin noojiyo ayaan nacbahay inaan idin daaliyo ood wixii dhibsataanaan mxuu ayaan nacaya weyaan wa innii anigan atakhawalukum waxaan idiin wakhtiyaynayaa oon idiin yaryaraynayaa bilmawcidati wacdiga ayaan mxuu ahaa idiin nasinayaa tahawulka waxaa weye qofka inaad wati fulaan siisa u yarna siisa wati fulaan kale wahaakada tahawalku noocaas weyaan waa idin nasnasinaya bilmawcidati wacdiga ayaan idin nasinaya oo markaan maanta idin siiyo dana khamiisdamaan idin siinaya kamaa kaana siduu ah rasul rasulka sal sl yatahawaluna mid noo nasnasiyo biha iyada makhaafata saammati inaan ka noogna baqid aad nooga baqa calayna dushanaga weyaan muttafaqun aleh xadiidkan yatahawaluna ay yatacaahaduna wuu nooga dadaali jiray amaba uu noo kala yadheerayn jiray weyaan xadiidkan waxaa laga qaadanaya muxaadaraadka tirada badan iyo wacdiga tirada badan in bini aadamka qalbigiisa haaliban waa iska taqaanaan waxyaabaha qofka markuu baahdo inuu cunno cuna iyo markuu hadda masjid baxay inuu cunno cuna saddex saac cunno afar saac cunno shan saac markii cunnada waa qiimabeelaysa sooma laakiin qof markuu baahdo oy baahi hayso in muxuu ahay cunno cuna markaas qiimay la yeelan cunadii laakiin markii kalebaba dee ma dareemay lidaalika u fiirsada dadka mudunta iyo magaalooyinka jooga calaykum assalam waraxmatullah mudunta jooga muxaadaraadka im ilaa man raxima rabbuka ee waxaa kaga xiiso badan dadka tuulooyinka jooga tuulooyinka haddii la taga oo kelimo inaa qof uu joodiya ay noqoto qof bini'aadan ah dan kastuu leeyahay sheekhaasoo taagan cid dhaqaaqa islamarka halkaasay fadhinayaan weliba way dhegaysanayaan aad bay ula dhacayaan waa u oman yihiin ilan waxaa laga yaabaa shiikh soo maraba wadaadka oon iska daalan oo meesha afartan sana soddon sana dhex fadhiyey oo muxuu waxyaaba ah isku qabsadeen oo qalbiga xataa inay iska nacaan laga yaaba mooyaane muxuu ah nin bahasha ka sii deeya oo khayrka iyo iyo muxuu ah qur iyo muxuu tafsiirka u inay weli helin marka waa ooman yihiin mogta aad ba u dhegaysanayaan laakiin dadkan magaalada sheekh walba kii ka aftahansanaa sheekh walba kii ka aqoon badnaa sheekh walba kii ka taqoon badnaa wahaa kada marka bahasha waxay u noqotay si abiici ah marka qalbigooda way ka xiisa dhacayaan wacalayhi marka waxaa weye waxaa habboon masaajidda in wacdiga tahawul la sameeyo oo waxaa weeyaan saddex maalmood laba maalmood waxaa kala duwan marka duruusta cilmiga ah oo tacliimta iyo wacdiga kala duwan yihin lilmacluumiin tacliimta waxaa weyaan oo abadan tacliimta inay socoto ayada hadal ma laakiin waxaa laga hadlaya wacdiga qalbi qofka in mxuu lidalika waad aragteen hal mar waa waajib waajib weyaan qofka saddex jumca waxaa weyaan ka tagana cudur cudurla'aan uga tagana qalbigiis dhan waa la dabooli yukhtam calaa qalbii qalbigiis dhanba waxa lagu jiray qufil dhoobaa la saari marka waxaa weyaan arrinta arrin muhiima weyaan wacdiga marka inaan lagu talax tegin oo dadka loo dhimriya ayuu muxuu ahaa axaadiistaas laga qaadana weyaan xadiidka u dambeeya kan ka horeeyo oo xadiidka an ibi yaqdana camaar bni yaasir radi allahu canhuma qal wuxu yidhi waxaan ka maqlay rasuula rasulka al sal slm yquul nabigeenoola inna tuula salaati rajuli salaada qofka dhirarkeeda oo salaada la dheeraya iyo wa qisar khubatihi khudbadiisa gaabideeda mainatun waxay daliil u tahay calaamo tahay min fiqihi qofki inuu faqiih qof fiqiga fahamsan inuu yahay faaiiluu asalaat salaada dheerayay waqsuru lkhudbata khudbadana gaabiya macnaheeda maaha marka salaada iyo khudbada waa nisbi khudbadii salaada salaad waxaa weyaan waxaa lagu tukadaa washamsi waduxaaha wahakada marka salaada irarkeeda marka waxaa laga hadlaa salaad dheer iyo khudba dheer khudba dheer muxuu ahaa qiyaasteeda miiqaawa salaad dheerna qiyaasteeda miiqaawa ee macnaheeda maahan in salaaddii qulwallaan ku tukan tusaalahaan khudbadii inay qulwallo ka yaraata maya laa saas maahan ee wax walba marka la yidhahdo libaaxan cafwan maroodigan waa dheeryahay maroodigan waa dheeryahay iyo marka la yidhahda ninkan waa dheeryahay mid wal dherar gooniy le sooma marka waxaa laga hadlayaa kullun bixasabihi khudbada dherarkeeda waxaa weeyaan khudbadihii kale ayaa loo fiirinaya salaada dherarkeedana salaadihii kale loo fiirinaya ee macnaheeda maahan salaada iyo khudbada waxaa la gaabinaya khudbada macnaheeda saas ayaa loo fahmay barak allah fiikum muslim xadiidkuu dambe oo toddoba boqol an mucaawiyata bn xakam waxaa laga wariy asulamiy radi allahu tacala anhu qal wuxuu yidhi bayna waqti ama goor ana aniga usalli aan tukana maca rasulila rsulkaan la tukanay sal allah alay waslam id catasa waxaa hindhisooday rajulu nin oo min alqowmi qolada ka mid faqultu waxaan idhi yarxamuka allah allah kuu naxariisto faramaani waxaa igu soo tuuray alqawmu dadkii oo dhan biabsaarihim araggooda igu soo turan way soo wada fiiriyeen weeyaan markaan mxuu yarxamuk allah yidhi hooyaday gablankeedii maa sha'nukum maxaa idinku dhacay tanduruuna ilaya aad soo eegaysaan waa kasii daran ka daro dibidhal ya ayaa ka dhacday fajacaluu waxay gudageleen yadribuuna inay garaacaan biaydiihim gacmahooda calaa afhaadihim inay bowdooyinkooda ku garaacaan ay gudagaleen weeyaan falamaa ra'aytu markaan arkay yusammitunanii inay aamusinayaan laakinii aniga sakatu waan iska aamusay marka inay aamusinaan dareemay iska aamusay intii horena waan ritay weyaan dhowrka kelima markuu tukaday rasuka sl fa biabi aabbahay baan ku furtay huwa isaga wa ummi hooyaday baan ku furtaye maa ra'aytu maan arkin uu yidhi muxuu ahay mucaawi bnuxakam asulami mucalliman mucallim maan arkin qablahu nabi ka horreey walaa bacdu ka dambeeyey axsana ka wanaag badan tacliiman xagga waxbaritaanka minhu isaga fa wallahi baan ku dhaartay maa ka harani ima canaananin kow walaa darabanii ima garaacin walaa shatamanii ima caayin qaala wuxuu yidhi ina hadihi salaad salaada raytu mucaawiyow laa yasluxu fiiha uma subata shayun shay oo min kalaamina dadka hadalkooda uma subada weyaan inama hiya tasbiixu waa subxaan in la yidhahdo iyo watakbiir waa allah akbar in la yidhahdo wa qira'at lqur'aani qur'aanka in la ahriya aw kama qaala rasullah rasulka ale su oo kale qultu waxaan idhi sal allah qultu waxaan ya rasuul allahyow aniga xadiidu cahdin mid ku cusub ayaa nahay bijaahiliyatin gaalnimaan ku cusba marna waan soo islaama weyaan waqad jaa allahu ilah wuxuu la imaaday bilislaami islaamnimo ilaahay uu la imaaday weyaan oo ani ilaahay islam buu iga dhigay islaamnimadan adaa muxuu ah sabab kaaga dhigo waad keentay weyaan wa inna mina annaga waxaa naga mid rijaalan qolo ayaa naga mid rag yaatuuna u tagaan alkuhana dadka kitaab gaawulayaalka oo cilmulghaybka sheegaan oo waxaasaa lagaa gaara halkaas ay yidhaahdo dad u tagaan naga mid ah ee nabi allow bal ka qaal wuxuu yidhi falaa ta'tiim ha u tagin wayaan kuwa ayaga waa nimin khariban iska ilaali wayaan qultu waxaan idhi waa mina waxaa naga mid rijaalun rag baa naga mida yatadayaruuna baasaystaan haddii ay wax ka soo horbaxaan kambala wahaakada baasaysiga waa taqaanaan qaal wuxuu yidhi daaka kaasaytu shayun waa shay oo yajiduunahu ay ka helaan fii suduurihim qalbigooda ay ka helaan wayaan falaa yasudannahum yaynan wixii ay rabeen ay ka reebin weyaan safarrayda qaar markay safarka waxay arkayaan bakaylo ama waxay arkayaan eelo iyo wax la midka wax la kadibna way farxayaan haddii ay dhurwaa iyo wax la iyo dawaaca iyo balaayo arkaanna waxaa weeyaan ama gumays waa haakada saasna jaahiliga aha soomaalideena muxuu ilalaan dadka ahlubadowga ah amaba muxuu aha noocaasa weli way ku dhaqmaan arrintayada marka nabigu wuxuu yidhi jidka ay u socdeen yaayna ka leexinin weyn rawaahu muslim aukliga bidami haa mualaa saada saddex jeer dhibacaha la saaray oo la goda almusiibatu musiiba i walfajiicatu waa musiiba weeyaan maa kaharanii ay maa naharani ima canaananin weeyaan hada wallah aclam wsal allah wslm cla abdi wrasuuli mustafa